بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين baabu bayaani maa yasixu dacwa alcumuum fiihi wamaa laa yasix wuxuu baab u yahay bayaanu in la caddeeyo maa yasixu waxay asaxayso oy quman tahay dacwa in la sheegto alcumuumi cumuum in la sheegto dacwa alcumuumi fiihi dhexdiisa in la sheegto dhexdiisa in la sheegto oo lagu andacoodo cumuum baa ku jira iyo wamaa shay in la caddeeyo laa yaصixu aysan asaxaynin weeye dacwa cumuum fiih wey in cumuumnimo la sheegtay aysan asaxayn halkaana lagu bayaaninaya oo lagu cadaynaya w wuxuu rabaa inuu sheekhu halkan ku kala saaro imaamku waxyaalaha la qabsanayo oo lagu dhagahayo ood leedahay shaygaanu waa caam ood ku andacoonayso ku camal falayso haddii taksiis galaada waa meesheeda laakiin asal ahaan caam aad ugu dhegayso iyo waxyaala cumuum la sheegtay laakiin cumuum aan ahayn ama laysku hayo mukhtalafu fiiha hawshaasuu rabaa inuu kala bayaaniyo eh, shala waxaa noo dambeysay eh, cumuumka alfaadiisa iyo aqalu jamciya howlahaas in eh, khilaaf uu ka jiro oo dad diidan ay jiraan waaqifiye iyo qolyo kale iyo waaqifyadaasoo ashaaciro ah waxaa kale oosan sheekhu shalay sheegin annaguna aanu isaga tagnay laakiin islaam muhiim tahay in la baraarujiyo murji'ada laftoodu way qabaan cumuum insan jirin murjiadu inaysan cumuum jirin way qabaan inshala waa tan marka ishaarno afka ku dhuftay in waxay u diidahayaan cumuumka oo ay leeyihin cumuumku siiqo ma leh inuu jiro masaa'il caqadiya masaailsha caqadiga marka inaan ishaaro xabad waa iska hay lakin hadda haddaan ishaaro cumuumka waxay u diidahayaan siiqiisa in la dejiyo waxaa ku hardamahaya alwaciidiyo oo ah khawaarij iyo muctazilo iyo alwacdiya nimanka la yiraahdo oo murjia iyo jahmiye iyo ashaacirada laftooda maaturidiya raggaas oo dhan oo ayaga laftooda wacdiyada ah ayay raggaas ku hardamahaya marka waciidiyo waxay leeyihiin markii la yidhahdo tusaale ahaan lafdulcumuum shala waxaan soo marnay alfujaar waan soo marnay waxaan soo marnay alabraar haddii la yidhaahdo wa ina alfujaara lafii jaxiim waxay ku leeyihiin waciidadu khawaarijta iyo eh, jahmiyadu khawaarijta iyo iyo muctasilo waxay ku leeyihiin halkaa waxaa lagu sheegay qofkii faajir ah ama muslim ha noqdo ama kaafir ha noqdee oo ilaahay taacadiisa ka baxo oo muxaarimta ku dhaco oo waajibaadka ka taga faajir buu noqonaya wbitaali wain alfujaara lafii jaxiim wey naarta jaxiim ku waarahaya halkaasu gelaya halkaasay ku dhegeen halkaa markay ku dhegeen qolyahan waxaa la rabay inay la niqaashaan si cilmiga kula niqaashaan qolada wacdiyada oo murjiada iyo ashaacirada iyo waxay dhaheen maya annagu waxaan diidaynaa laftigan cumuum ku jiro meesha laga booda sooma jeedin <laughs> meel baas baa laga booda wa hada raddun bidca bilbidca waaa la yihahdo maxay dhaheen anagu lafdigaan cumuumku jiraan diidayna waxaan leenahay cumuumka haddii la dhahana aqalu jamci baan dhahayna oo isnayn iyo talaata baan ku doodayna sidaa daraaddeed fujaar baa naar ku waaray ama gelay diidne kuwan kalena waxay ku leeyihiin waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilu naaran khaalidan kuwana waxay leeyihin maya waman diidne cumuum ma ah meesha laisku hayo sooma jeedi meesha marka masaail caqadiya oo laysku hayo oo dhib badan baa ka jirta angu hadda faafaahinta waqti ma haya kitaabku waa socon lahaye saa marka ula socdo howlaha laysku hayo iyo hardanku meeshu ka socdo waa inay saad ogaataan usuul fiqhu marka ma aha makaannamada ma aha waa meel laysku hayo hardankaa ka jiro wuxuu yihi wajumlatuhu jumladiisu waxaa wey wajumlatuhu maa yasixu dacwa alcumuum wey wajumlatuhu jumlatu maa yasixu dacwa alcumuum waxaa wey ana alcumuuma cumuumka yasixu waa asaxaysaa dacwahu sheegashadiisu fii nuطqin hadal weeye aahirin oo muuqda wey fii nuطqin aahirin nuطqi muuqda oo daahira oo mudmar ahayn wey taa macnaheed waxaa weeye waa tii uu ku qornaa warqaadkana waa ku qornaa cumuumka waxaa la sheeganaya waxaa weeye annuطqu wey nuطqiguna maxaa weeye alkitaab wasunna wey aayad quran qowlullahi caza wajal wa qowlu rasuul calayhi salaatu wasalaam weeye nuطqiga hadda waa marka nusuusta laga hadlaayo sidoo kale hadalka bini aadanka markii laga hadlay ila hadalka bini aadanka caam iyo khaas buu yeelanaya laftigiisu hadalka bini aadanka laftigiisu wixii lagu hadlo weeye oo daahira oo qof waloo maqlahayo arkahayo oo fahmahayo oo kelimaad lagu hadlaya hada huwa alcumuum baa laga faa'idaystaya wajumlatu ana alcumuuma yascu dacwaahu cumuumka waxay asaxaysa o haboonta in la sheegto lagu andacoodo fii nudqin hadal oo daahira lafdi lmantuuqu bilisaan ayaa la sheeganaya daahir oo muuqdow taa macneed waxaa weeye daahirka wuxuu ku diidaya hadal muqadara ama mudmara ama damiir meesha ku qarsoon waxbaa ku xadfan diidnay wey mana jirto waana sax warka asaga lanno waxaa weeye nudqigu waa shay daahira ama almacaani wlmudmanaat iyo waxyaalaha la qadaraayo meeshay ku jiraan laleeyahay oo la qadaraayo o la niyoonayo wax cumuum lagama qaadan karo nudqiga daahirka oo yastakriqu maanshaynayo wada gaarhaya weeye aljinsa jinsigu wada gaarhaya oo intii isku qabiila ayuu wada gaarhaya bilafdihi lafdigiisiyo weyn isku gaarhaya w markii le annaas la yihaahdo waxa wey naaska dee lafdiga kaas wada maanshaynayaa jinsi marka waataan soo marnay jinsi maxaa le wadabaqa waataan soo marnay dabaqada intii isku dabaqa ah oo isku qayb ah wada gaaraya haddii la yihahdo ma haddii la yihahdo naas haddii la yihahdo muminuun haddii la yihahdo kufaar intaa hadba la sheegay yaa isku dabaqaa wada gaaraya si toos wada gaarhaya nudqiga daahirka oo yastaqriqu maanshaynhayo wada gaaraya wada taabanayo shamlinhaya weeye aljinsa inta isku qabiilo isku nooca bilafdihi lafdigii loo dejiyey buuna ku wada gaarahaya si loogu talagalay ayuu ku wada gaaraya marka bimacnaa yatanaawal jamiic afraad aljinsi dafcatan waacida wey hal mar buu ka horaya naas haddii la yidhaahdo lama kala xigo gaal iyo islaam iyo mumin iyo mid madoobe mid cas kurtu waa lagu wada jiraawo hadday dhahaan muminiintu annagaa naas loola jeedaa ama gaaladu annaga naas loola jeedaa la yeeli maayo bidaliil waa in daliilla keeno limaada lianna hada nudqun ظaahiru weeye oo yastaqriqu اljinsa bilafdi ku gaaraya ku maanshaynaya kaalfaad alatii dakarnaha alfaadii aan xusnay oo kale wey alfaadii aan soo xusnay fi lbaab alawal baabka hore aan kusoo sheegnay oo cumuumka faa'iideynayso afarta asagu ka sheegay iyo intii aan ka daba tuurnay halkaa ugu noqo bu sheekh waa iska dhib yartahay wa ama alafcaal afcaasha intaa waa wixii cumuum la sheegto alfaadda cumuumka baabka awalkaa lagu sheegay taa unbaa cumuum la sheegan kara wixii ka soo haray soo maaha waa waxaan cumuum asaxaynayn sida raajixa iyo waxyaalo laysku hayo khilaaf xoogle ka taagan yahay ayaa cumuumla sheegta asagan hadda ka taataaban doona wixii waa amal afcaal soo maha afcaasha rasuulka calayh salaatu wasalaam ama afcaal afcaal haddii la yirahda usul fiqi waa afcaal rasuul calayh salaatu wasalaam wey leanna qofka afcaasha laga hadlayo maxuja mise xujo maayo maxaa ka xujo ayaa laga doodaya waa qof macsuuma ah, waa nebi maxamed wey amaa qof kale afcaashii doodka isaga taa maxaa leeyahay niqaashka looguma hayo meeshana xujana maa wey xujana maa garna maa qof kale afcaashii saa ula soco waana afcaal sida daradeed taqriiraadka xujada ah waa taqriiraat nebiy calayh isalaatu wasalaam laakiin taqriiraat culamaa sheekh hebel baa saa sameeyey haddii la yihahdo shaygan waa xuja maxaa dhacay sheekh hebel baa saa sameeyey hada sheekh hebel muxuja sheekh hebel macsuuma waxaa laga yaabaa inuusan waxaanba cilmiga ulahayn waxaa laga yaabaa inuu halmaansanaa waxaa laga yaabaa inuu mashquulsanaa waxaa laga yaaba inuu ilduufay laga yaaba laga yaaba intaas ciidda baa ka badan marka xujo maaha xujo culimmada waxay samaynayaan xujo ma aha weeye waxaa xujada waa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam oo macsuuma oo hadduu xataa ilduufo la baraarujinahayo waxyi baa daba taagan jibriil baa leeya saas maya ah, marka waxa wa nebi maxamed ala sl wa lagu dhegaaye wadaada warkood maaha waama alafcaal suma afcaasha nebi maxamed alayh salaatu wasalaam afcaal jamcu ficlin falaa yasxu ma asaxaysa mana haboona fiiha dhexdeeda dacwa alcumuum cumuum in la sheegto oo la yihahdo waa caam liannahaa iyadu maxaa loo diiday cumuum maaha loo leeya liannahaa iyadu afcaashu taqacu way dhacaysaa weeye calaa sifatin waaxida hal sifa ay ku dhacaysaa hal qaab bay ku dhacaysaa maadaama hal qaab ay ku dhacayso axwaal badan iyo sifaad badan iyo qaabo badan wax badan ka suurtagelay jirin oo hal qaab ay u dhacayso waxaa wey ad cumuum lama sheegan karo marka cumuum lama sheegan karo wey falaa yajuusu an takuuna maxaa la yihahda caamatan lijamiici sifaat wey hal sifi hal qaab bay u dhacaysa marka sifaadkao dhan baan ku xambaaraya lagaa yeeli maayo fain curifat haddii la garto weeye fain curifat haddii la garto weeye tilka ifa liannaha taqwa calaa sifatin waaxida soo maa fain curifat haddii la garto tilka ifatu ifada haddii la garto ikhtaa alxukmu biha ikhtusab aniga hadda ii qoraya laakiin ikhtusadaas maxaa la yihahdaa macno ay leedahay hadda anugu ma fahmi limaada la yihahda ikhtasa alxukmu xukunku wuxuu gooni ku noqonaya biha ee bisifa buu gooni ku noqonaya xukunku waa in la yihahdo raggiina dabcaadka kala wato wax ka bedelin miyaa jir aniga dabca raabic ay waxaan waday dabca aluuda ay wax saasan wato ha hamse wasliga kama hadlahayo waxaan ka hadlahayaa ta'da muxuu inii godo ikhtusa miyuu inii qora mise ikhtasa Ah, sunigule sooma marka de dabcadu waa inay isku raacraaceen way taas macnaheed marka ikhtasa alxukmu xukm wuxuu gooni ku noqonahaya biha bisifa wey ah, ikhtusa waxaa lagu gooniyeelaya alxukmu xukmka waxaa lagu gooniyeelaya biha maxaa la yidhaha saas uu macno noqonaya macnuhu intaasu marka haddii sifadii la garto oo sifada ficilku u dhacay la garto waxaa lagu gooniyeelaya xukunka sifada ayadaa oo la sheegay sifa la sheegay tilmaam baa la sheegay sumad baa la sheegay ayaa lagu gooniyeelaya wain tucraf haddii aan la garan sifada ayada wain lam tucraf wey sifadii haddaan la garan saara wa ahaanahayaa weye xukunkii wuxuu noqonayaa iyo ficilkii saara ficlu aw alxukm wuxuu noqonayaa mujmalan wey xukm ama ficil waxaan u dee hadda xukun baa dembeeyey fain curifat eh, tilka ifatu eh, maa ikhtasa alxukmu biha buna soo yiri wain tucraf asifatu saara alxukmu mujmalan buu noqonaya haddii kalood u noqoto ficilkaad u celisana waxay noqonaysaa saara alficlu ficilku wuxuu noqonaya sifadiisa aan la garan mujmalan buu noqon hayaa mujmalan buu marka labada macne baad mid maraysaa laba macne ayaad mid maraysaa marka haddii mar sifadii la garto sifadaa lagu camalfale haddii la garan waayo mujmal buu noqon waa laga istaagahaya sifadii waa laga istaagahaya leannao ma garanayna qaabuu yahay wey ayib wuxuu ku yidhi hadduu rabaa tusaalayaalka inuu bixiyo midka sifadiisa la gartay iyo midkaan la garan bur hadda inu kala cadeeyo famaa curifat ifatuhu fama ladii midkii waa w curifad la gartay ifatuhu waxaa weeye milu maa ruwiya wixii la wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ilaahay jamaca waa jamciyo waa isu keeno waa kulmay bayna asalaatayni fi safar laba salaadood buu safarkii ku jamciye wey safarka asaga marka hadda safar unbaa la yidhi laakiin safarku waa nooce ma safar dheerba ma safar gaabanba ma safar dhexdhexaadaha xageeya safarka lama garanahayo sifo uu yahay ma garan karna ana nabiy sal allahu alay slam jamaca bayna asalaatayni fi safar fa haadaa midkan buu ku yidhi hada midkaan isaga maqsuur waxaa lagu gaabinahaya oo safar baa la sheegay fahaada maadaama safar la sheegay hadii la ohan laha tusaalhaan ana nabiy sal jamac bayna salaateyn oo laga tegi lahaa meel loo dhaqaajiya lama garteen laakiin hadda waa xoogaa baa lasii cadeeyo waxaa la yihi fi safar fi safar baa layihi marka wuxuu yihi fahaada midkaan isaga maqsuur waxaa lagu gaabinahaya oo lagu gooniyeelaya calaa maa walada wuxuu ku soo arooray fiihi dhexdiisa wa huwa safaru safar baa lagu gaabinahaya xadar baan ku jamcinaya salaad inaad tiraahdo lagaa yeeli maayo lannu nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam waxaa laga hayaa safar baa laga hayaa laakiin safarka nusuus xadarka in salaad lagu jamciyo nusuus kala kusoo aroortay la soco hadda meeshan waa lagu niqaashaya miaal baa loola jeeda laakiin xadar salaad ma lagu jamcin karaa haddii roobda-ayo hadday cabsi timaado howla noocaasa ha nusuus kala kusoo aroortay lakin hadda sheekhu miaal buula jeeda Eh, inkastoo shiraasi markaad fiiriso kutubtiisa fiqiga markaad fiiriso xagga xadiidka maxaa lay darajadiisu aad bay uga hooseysaa raximah allahu taala raxmatan waasica sidaa darada waxaad arkaysaa waxaan xadiis xataa ahayn marka qaarkood iyo xujaysanaya oo sheegaawo oo warka maxaa la iska hadal kalaam munaasab uu sheegaawo marka xagga xadiista oo looga xoog badno looga xoog badno naxwaha laftiisa wuu sheegtaa naxwaha laftiisa inuu masaa'il ku qaldamay laftiisaa sheega oo rag baan intaan taqliidiyey bay gudig ola dhaceen bira laakiin mar dambaan ogaaday waa isaga leexday isaga leexday bira asagaa sheegay nafsigu waa sheegay jazaa allahu khayr wa hada min maxaa leeyahay ikhlaasi sheekhu wuxuu ku qaldan yahay inuu intuu ogaada isaga leexda hadhow ama ka noqdo hada sheekhu waa manfac iyo darajo wey laakiin inaad ku sii madax adkaato oo taqliid aad iska haysato waa la yidhi ad tira maya shiraasima hawshaas ma aha agtiisa wey fa hada maqsuurun calaa maa warada wuxuu ku soo aroray fiihi dhexdiisa wahuwa safaru safarkaasaa lagu gaabinahayaa wey Ah, asagaa lagu gooni yeelaya nusuus kale lakin hadday noo timaado oo cadaynaysa xadarkan in lagu jamcin karo hawa qaadanaynaao iska dhibyartahay walaa yuxmalu laguna xambaari maaye buu ku yidhi maxaa lagu xambaaraya jamca lagu ambaari maayo cala alcumum lagu ambaari walaa yuxmalu jamcu wey jamca lagu xambaari maayo cala alcumuum caam laga qaadan maayo weeye fiimaa shaygii weeye lam yarid uusan soo aroorin fiihi dhexdiisa wahuwa alxadar waxuusan ku soo aroorin baan ku xambaaraynaa jamca dhihi mayno lafdulcumuum meeshaan ma yaalow salaadun baa la jamciyey ficil baa yaalla ficilkuna maxaa la sheegay fi safar inuu ahaa safarkaasaan ku gaabinaynaa safarkaa laftiisa weli faru ka taaganta oo waxaa la leeyahy safar aan garanay ma safar oo dhan ba haddaan magaalada inta ka baxo xoogaa beertayda aado ma safar ma la odhan karaa tuulo yaroo ii dhow oon saacado ka soo noqona ma safar war safarkaan muxuu aha sifatu maahiye hal huwa maxaa la yidhahda tawiil ahu huwa qasiir ahu lmutawasit keemuu yaa laftiisa dood baa ka taagan wey uuna caddayn doona marka wuxuu ku walaa yuxmalu jamcaas lagu xambaari maayo cala alcumum lagu xambaari maayo wey fiimaa shaygii lam yarid uusan ku saaroor fiihi oo xadarkii lagu xambaari maayo wamaa shaygii lam yucraf aan la garan sifadiisa wamaa lam yucraf sifatuhu wey laakiin hore wuxuu ku yidhi famaa curifa sifatu buu soo maaha wamaa lam yucraf sifatu wey kana midkan sifadiisa la garanaan waxaa weeye milu ficilka aan sifadiisa la garanan mil waxaa weye maa ruwiya wixii la wariyey annahu nebigu calayhi salaatu wasalaam jamaca bayna salaatayni fi safar safar buu ku jamciyaa la yiri wey oo falaa yuclamu lama garanahayo anahu nebigu alayh salaau wasalaam kaana inuu ahaa ama anahu jamcu falaa yucrafu lama garanayo anahu jamcu kaana inuu ahaa fii safarin awiil aw qasiir mid lama garanahayo safar in la yihi waan garanay nebigu alayh sala slam safar ku jamciyey in la yihi waan garanay laakiin hada safar sifatuhu maa hiya hal huwa طawiilu aw qasiir aw mutawasit lama garanahayo falaa yuclamu anahu safarku jamcu kaana inuu ahaa fii safari awiil aw qasiir ilaa anahu amar iyo shani macluum waxaa la og yahay annahu jamcu lam yakun muusan ahayn weye jamcu lam yakun jamcu muusan ahayn weeye ilaa fii eh, safarin waaxidin hal safar bes unbuu ahaw hal safar unbuu jamciye safar waaxid ayuu ahaw laakiin lama lama sheegan kara ila safar waaxid buu ahaa waxaa lagu leey lama sheegan karo safar طawiilna waa aha safar qasiirna waa aha safar mutawasidna waa aha waxaasoo dhan ma sheegan karti limaada lann waxaas cumuum kutusaya ma jiro waxaa hawl kutusaysa cumuuma oo caam ah meesha ma taalo weeye maxaa la yihahdaa ilaa anahu macluum waxaa la ogyahay anahu lam yakun ahayn weeye ilaa fi safarin waaxid hal safar keliya unbuu ahaa oo salaad salaad lagu jamciye laakiin safaro badan buu ahaa ma sheegan kartin faidaa lam yuclam haddaan la garan daalika midka asaga haddaan la garan oo ah daaliku maxaa weeye nawcu safar haddaan la garan nawcu safar oo tawiil miya mise waa qasiir mise waa mutawaasit aan la garan bicaynihi midku ahaa aan la garan faidaa lam yucrab faidaa lam yucrab haddaan la oga daalika safarkaas noociisa aan la garan bicaynihi midka uu yahay matawiilba isagoo qasiir amse mutawasil aan bicaynihi la garan wajaba waxaa waajiba atawaquf in laga istaago fiihi dhexdiisa in laga istaaga waajibo fiihi fi lmadkuur in laga istaago wey oon la dhihinin waa cumuum iyo waa khaas midna aan la sheega waa laga istaagaya war safarka muxuu ah safar tawiil safar qasiira ma garanayno waan ka istaagayna ilaa aan ka garanno safar qasiira inuu ahaa ama safar awiil ah in mutawasit inuu aan ka garanayno aan ka istaagaynaa xataa yucrafu wajaba waxaa waajib atawaquf fiihi dhexdiisa in laga istaago xataa yucrafa inta laga garanahayo oo noocuu ah laga garanahayo safarkaas waaxidkaa bidaliil khaarija lagu garanayo bidaliil khaarija in lagu garanayo oo ah daliilka khaarijka uu noo keenay sunno kale aan ka faa'iidaysano safar dheer buu ahaa sidaa daraaddeed safarka dheer baa salaada lagu gaabinahaya safar gaaban buu ahaa sidaa daraaddeed safarka gaaban salaada waa lagu gaabin kara ilan ka ogaano oo walaa yudacaa lamana sheeganayo lagumana andacoon karo fiihi fi lficli weeye aan la garan cayntiisa iyo noociisa sifadiisa alcumuumu caamnimana sheegan kartid wey safar o dhan baan ku xambaaraya lagaa yeeli maayo wey saa daraaddeed safarku noocuu yahay iyo darajada uu yahay inuu qasiriya inuu tawiil yahay waa inay caddaato weeye taasu maxalishiraasiyo taa macneed waxaa weye marka safar waa siduu sheegayo safarka waana safar musbita ee la soco hadda waxaa laga hadlay ficilka ka hadlayn ficilka le waa ficil musbata hadduu yahay laakiin manfi yahay oo tusaale ahaan haddii la yihahdo lam yajmac bayna salaatain haddii la yihahdo lam yajmac haddii la yihahdo la diido naguma faa'iideynaayo ilaa ficilkaana masder loo bedelahaya ay laysa hunaaka jamcun bay noqonaya marka laysa hunaaka aljamcun ficilkan manfiga waa lagu awalihaya masder baa lagu awalihaya marka hadda waxaa laga hadlayo waa ficil musbata oo salaad baa la jamciyey ah laakiin hadday diidda timaado asalkaas waa baab kalo baab kalo shan loo soo baraarujin marka muhiimadda waxaa weeye afcaasha musbatada ah wax cumuum laga faa'iidaysanay male waa sida shiraas u maray wey hawsha u dhananriyo wakadalika sidaas kale waxaan cumuum laga qaadanayn wey wakadalika misl afcaal waxa ah wey wakadalika misl afcaal ah oon cumuum laga qaadanayn waxaa ah alqadaaya xukumada wey xukun qadaaya waa jamcu qadiya waana xukun wey xukun la riday oo qaadi uu riday oo le sidaas sidaas hala sameeyo sidaas sidaas hala sameeyo waa xukun la riday kadalika waxaa la oon ah cumuumna iyadan laga qaadanayn oo afcaasha la ah, sidaan afcaasha cumuum looga qaadanayn afcaal nabi alayh salat slam cumuum looga qaadanayn qadaayaat nabiy alayh salaatu waslam xukumada uu ridana cumuum laga qaadan maayo nebi maxamed alayh salaatu wasalaam hadduu qof wax u xukumay oo yii hawshaas hawda saas weeye samee saas oo xukun uu ku rido qof kastoo lamida ma la odhan kara asagana xukmka ha lagu dareersiiyo may lama odhanayo limaada liannahu qadiyaas waxay ku dhisnayd xukun qaadin loo keenay oo nebi maxamed alayh salaatu wasalaam oo dacwadii u dhegeystay o hawshuu dhegeystay kabacdina markii uu ka baaraan degay xukun uu ku riday marka adiga maanta haddii timid lamidu ah ay kuu timaado waxaad u baahantay cidda dacwoonaysa qadiya intaad dhegaysta qaadiga xukun gooniya inaad ka gaarto laakin nin axmed baa tanoo kale saa u xukumay may lagaa dhegaysan maayo limaada liannu qadaayaadku waxay u khuduucayaan dacwada iyo khusuumada iyo dooda meesha ka dhacay axwaasha markaa taagan ayay u khuduucayaan oo maxaa la yihahdaa rama in wax lagu xukumo marka kadalika alqadaaya wey qadaaya eh, fi lacyaan acyaantu hadda waxa weye daatada iyo ashkaasta wey ashkaasta iyo daatada nebi maxamed wax ku xukumay waxa weye dadka kaleo kale lamadsiin mahayo laa yajuusu ma banaano weye qadaayaadka fil acyaan acyaantu dawaatida la xukumay jusiyaadka iyo dadka iyo lg macnaa bimacnaa haddii nebi axmed saxaabi wax ku xukumo qof maanta jooga halagu xukumana la ohan maayo halagu xukumi maayo la ohan mayo limaha qof walba wixbaa gooni loo fiiriyo laa yajuusu ma banaano dacwa alcumuum in la sheegto lagu andacooda alcumuum fiiha ee fi lqadaaya alacyaan in lagu andacoodo laa yajuusu hawshaa ma banaana jusiyaadka iyo qadaayaadka jus nebi maxamed calayh salaatu wasalaam uu xukumay uu xukun ku riday in cumuum la sheegto le qof walboo la midana ha rido maya lama ogolow wadaalika kaas waxay ku dhacday milu waxaa weeye milu eh, tusaale buu sheekhu uga jeedaa hawle maxana xadiis macaanidoodii ayuu macnahaan u keenay wey lakin xadiista laftooda muu sheegi wadaalika kaas waxaa weeye milu in la yihaahdo an eh, milu an eh, yurwaa in la wariyo wey ana nebiya sal la alay slm nebiga ilaahay adaa wuxuu ku xukumay bishufcati adaa wuxuu u xukumay bishucu ku xukumay liljaari adaa wuxuu u xukumay weeye bishufcati in la shufcaysto oo laga soo cesho qofkii maxaa la iska lahaa liljaari qofka jaar kula ah qofkii jaarka kula ahaa ayuu nebi maxamed calayh salaatu wasalam wuxuu u xukumay inuu xaq u leey inuu shufcaysto oo isagu soo ceshado gurigu jaarkan asagaaba marka laysku haya keew kul jaaroo dhan ma sheegan kartid haddaad tidhahda jaar walba shufcu leey waxaa lagu oran jaarkaanuma mid guriga ka dhaxeeya oo gurigaad wadaleedi booskaad wadaleedi hooyadii inbaad ka wada dhaxasheen iyo aabihiin laakiin nin walba ada carruur baa u degan islaam baa u degan boos weyna hooyadiin aad ka dhaxasheen ama aabihiin iyo idinku afar nin aad wadegantihin oo walaalo ah nin baa marka iska gaday marka booski waa boos hadda la wada leeyahay sida hooyo looga dhaxeeyo oo la wada leeyahay booskaa mushtarak buu yahay ama maahan jaarku wuxuu noqon karaa mulsak bijidaarihi derbiga isugu keenaysa adna booskaaga waa leedahay anna kayga waa leeyahay laakiin maxaa dhacay derbiga isugu keendegeno kan wixii qayla oo ka yeertay muusiga laga sheegay quraanka laga sheegay kan kale waa laga maqlahaya dad waxaan ahay masaalix ka wada dhaxayso albaab weyn baaba laga soo wada gala haddana guryaha waa loo si kala leexda marka majaar mulsakaha mise waa jaar mushtaraga ayaa la isku hayaa ma dhihi karta labadaba loola jeeda limaada liannahu qadaa bishucati eh, ljaar cumuum lagama faa'iidaysan karo taasaa marka dood ka taagan tahay midl eh, wadalika mil an yurwa in la wariyo weeye ana nabi sal l an yurwa wuxuu ku leeyahay mil wuxuu ku leeyahay macnaha xadiiska laftigiisa hadda muu keenin xadiiska laftig lakin uu keenay yaa ka ficnay ana nabiy sal nabi ilaahi qadaa bishubcati liljaar wey wa qadaa sidoo kale wuxuu ku xukumay fi lifطaari ifطaarkii afuridu wuxuu ku xukumay bilkafaarati kafaara in laga kafaara guto qofkii rabadaan afurana wuxuu xukumay in la kafaara guto rabadaankan marka eh, lagu xukumay iftaarkan lagu xukumay kafaarada muxuu yihi iftaarkaada ma iftaar lagu afuray raashin iyo biyo iyo caana lagu afurayba ma mid jamaac lagu afuro galmo lagu afurayba galmadu haddii tahay galmo lagu afuray ma mid xalaala mise waa mid xaaraana intaasoo war baa yaallow intaas oo war ayaa yaallow marka ma sheegin kartid cumuum wey cumuum ma sheegin kartid waa in la ogaado qadiyada waxayd waa in la ogaado waqada wuxuu xukumay fi iftaar in la afuro oo ramadaan la afuro bilkafaarati buu ku xukumay weeye wamaa ashbaha daalika iyo kuwaa wixii oo xukun qof lagu riday ah lannu hadda qofka jaarki markii lagu leeyahay qadaa bishubcati liljaar qof gooni u wax u xukumay nabigu alayh isalaatu wasalaam markii lagu leeyahay qadaa fi lifطaari bilkafaara qof gooniya oo rabadaan ku afuray buu nebigu alayh isalaatu wasalaam yuu ku riday xukunkaa ku riday laakiin ma dhihinin fii kulli jaarin shufca fii kulli jaarin haddii la odhan lahee nafti camanaysa ku dhigi lahayn haddii la odhan lahaa maxaa la yidhaahdaa fii kulli ifطaari kafaara haddii la odhan lahaa kulligaan ku dhigi lahayn haddaba hawshaa meesha ma taalo hawshaa meesha ma yaalaan wamaa ashbaha dalik waa wixii la mida falaa yajuusu ma banaana dacwa alcumuumi cumuum in la sheegto fiiha fi fi qadaayaat alacyaan in la sheegto cumuum la sheegto ma banaano wey bal iskaba dhaafa yajibu waxaa waajiba atawaqufu in laga istaago fiihi dhexdiisa fi lcumuum cumuum in laga istaago cumuum ma sheegan karti bal yajib atawaqufu fiihi cumuum in la sheegto in laga istaaga ayaa waajiba weeye liannahu maxaa yeelay yajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu ahaado nebigu alayh salaatu wasalaam qadaa mid ku xukumay bishafcati shafcada u xukumay lijaarin jaar inuu u xukumay lisifatin sifa gooni oo yakhtasu biha uu gooni ku yahay jaar buu nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu xukumay baa lagu yiri waxaa laga yaabaa jaar oo dhan inaysan ahayn jaarkaanu sifo gooniya iyo macno gooniya oo laga helo isagu gooni leeyahay in wax loogu xukumayo marka haddaad tira jaar o dhan baa un xukumaya waa le waad qaldanta walaal jaarka nebigu wuxuu xukumay wuxuu ahaa jaar sifo gooniya lebu ahaw adigana kan aad xukumaysa sifadii lagama helin wey marka lnnahu yajuus waxaa banan an yakuuna inuu ahaado qadaa mid xukumay bishufcati lijaari lijaari darsin ugu xukumay lisifatin sifa iyo tilmaan iyo sumad yakhtasu biha uu khaas ku yahay wey sifa uu khaas ku yahay oo la gooni yahay in wax loogu xukumay weeye oo macnaha inuu yahay shariik inu ahaabaa dhici karta hawsha ahaa wey oo shariik xoolaha ula lahaa wey xoolaha ula lahaa sidaa daraaddeed qofka shariika kula ahaa haddaad qof kale u keento aduu tira qaybteedii waa gadanayaa ooda isagoon u sheegin ad qof kale ka gadato hata qofka dhib buu keenay adiga waa is dabeecad fahmayseen qof waxaa leed qadiima macrifa saaxiiba ah walaala ah qarabi ehela baad ahayd oon booskaan baad wada lahaydeenba ninaadan garanaynin oo reere islaameed ayuu intuu lacag su uga qaatay yaad artay nin gurigi soo galay war maxaata markaasuu yidhi hebel baa booskiis iga gatay meeshan kula leega ka leexo mar haddii hebel waa is dabeecad fahmayno waa is dhaqan fahmayno oo qofaan isnaqaanu ahaa adiga laak isma dhaqan fahmayn isna dabeecad fahmayno hawshaas suurtagal maawo hebel marka waa in loo tago la yidhaahdo hebelow ninkaad boos ka gadatay waxba ka socon maayo kana la yihahdo meeqa lacag kaa siistay intaasu iga siistay lacagtaada qaado oon iska tago hadi shufcado hadi shufca waqada sidoo kale waqada nebigu wuxuu xukumay bikafaaratin buu wuxuu ku xukumay biiftaarin afurid min jama min jimaacin nin xaaskiisa u galmooday nin u galmooday xaaskiisa ayuu saas kale ku xukumay ayib marka iftaarkan asagaahu wuxuu ka yimid kaa inuu min jimaacin wey jimaac buu ka ahday laa min طacaami walaa sharaabu acaam sharaf midna kama ahaanin weeye wadaadda ay waxay qabaan maalikiyada iyo axnaafta waxay qabaan in kafaarada la ballaariyo oon lagu gooni yeelin jimaaca oo waxay leeyihiin kafaarada waxaa loo xukumay lianna haada shaksi almuftir waxaa weeye hataka xurmata ramadaan sidaa daraadee hadduu biyo ku afuro iyo hadduu masego ku afuro iyo hadduu jimac ku afuro kurti kafaaraan ka laasimanayna hada baail wax saxana maaha marka isaga in sidaa loo waxeeyo oo sidaa loo jiido sax maa warka isaga warka isaga sax maaha لماذا لأنه النبg عليه الصلاaة وaسلاaم لفdi caama meesha muusan isticmaalin wey lafdi caama muusan isticmaalin hawshaanu nin baa yimid wuxuu yihi xaaskaygii baan u galmooday ramadaan iyadoo la joogo hawshaasaan dhacday kafaara lagu waxeeyey wey in la yihahdo marka qofkii biyo afka saarana asagana kafaara lagaa rabaa hawshaas hawl maxaa la yihahdaa ii sheeg madaahib waa qabaan lakiin hawl xoog badan ma hawl xoog badan ma waqadaa bikafaarati bukucuga biiftaarin iftaarkaasoo min jimaacin ka aaday galmo ka ahaaday wey aw gayrihi ama gayrkiisba marka aw ayridaas hadda waxay ku xihan tahay ayrkan waxay u wada noqonaysaa shufcadii iyo kafaaradii qofkii wax u galmooday oo dhan bay u noqonaysa oo bimacnaa waxaa weeye in la yidhaahdo qadaa bishufcati lijaarin lisifatin yakhtasu biha aw hayraha ama sifo kale in baa dhici karta sidoo kale wa qadaa bikafaaratin biifطaari min jimaacin aw hayrihi ayrdu marka labadaba waa u noqonaysaa ayrihi labadaba waa u noqonaysaa ay saaibaaj waa sagale wayajuusu an yakuuna nabiyu sal ala slam qadaa bishufcati lijaali sifatin hayra sifati uulaa sifadii hore sifaan ahayn oo kale inuu ukumayaa laga yaabo macnaha waxaan ihi jaarka nabig ala sl ninkan wuxuu ugu xukumay lisifati kada saa waxaa lagu yiri waa dhici kartaa sifadaasoo kataana inuu ugu xukumay taa inuu intaasu sifa la keenay sidoo kale ninkan haweenayda u galmooday oo jimaaca maxali ku afuray waxaa dhici karta asagana hee Eh, inuu ugu xukumay qadaa bilkafaarati calaa shak biiftaari min jimaacin waayrina waa dhici karta yana waa la sheegan karaa jimac iyo ayrka waa la sheeg marka maadaama waxyaalo badan la sheegan karo waxaa weeye inaad maxaa leeyahay cumuum sheegato ma dhici karta hawshaa saxna maaha oo mimaa shaygii ka mida weeye yakhtasu uu gooni ku yahay biha asagaba almaxkuumu lahu midka loo xukumay kan loo xukumay waa kay waa midka shufcada loo xukumay oo la yidhi guriga haddii la gatay lagula deganaa waad soo ceshan kartaa weeye ninkii gatayna wax istiqyaara iyo wax raallinima iyo kii laga gatay midna la weydiin maayo baaica iyo mushtariga midna la weydiin wax istiqyaara waxaad leedahay war lacagtaadu meeqay ahayd intaas ahayd qaado lacagtaada maya waa diiday waxba xali kaasoo maxkamadda la geynaya mimaa shayga yakhtasu goonukaya bihi asagaba almaxkuumu lahu cidii loo xukumay oo jaarkaa jaarka oo shufcada wax loogu marka mashruuc lahu mashruuca wa calayhi iyo kii dusha wax lagu xukumay wa calayhi kii dusha lagu xukumay wuxuu ahaa waa midkii haweeneyda u galmooday asagoo sooman waxaa calayhi dusha lagu xukumay hee bilkafaara baa dusha calayhi dusha lagu xukumay bilkafaara baa calayhi dusha lagu xukumay falaa yajuusu ma banaana an yuxkama in la xukumo an yuxkama in la xukumo bihi asaga calaa gayrihi weeye bihda bilxukmi aladii qada nabiyu falaa yajuusu ma banaana an yuxkuma in lagu xukumo bihi ee bixukmi nabiy alayh sala slam in lagu xukumo calaa gayrihi dadkaas gayrkood in lagu xukumo ma banaano Ah, in lagu xukumo dad kale oo la yidhaahdo dadka kalean la aaday jaarka iyo ninka haween ninka afura iyaan la aadaya cid ahayn baan la aadaya laa yajuus weeye ilaa an yakuuna inuu ahaado fi lkhabari warka inuu ahaado ilaa an yakuuna fi lkhabari khabarkii iyo xadiidkii inuu ahaado lafdun inuu yahay oo yadullu kutusahaya cala alcumuumi caamimo inuu ku jiro mooge ilaa an yakuuna fi lkhabari lafdun khabarkii xadiiska waxaa ku jira lafdun baa ku jira oo yadullu kutusaya cala alcumuum haddii khabarkii nebi maxamed alayh salaatu wasalaam iyo xadiiskii laga soo wariyey uu ku jiro lafdi caamo lafdiga caamkaan iska laalaadinaynaa qadiyaduna waa caam baan dhahayna ku socodsiinaynaa haddaan qadiya ah lafdigan wax caamnimo kutusayo aysan xadiiska nebi maxamed alay sl khabarkiisa ku jirinin cumuum lama sheegan karo ciddii lagu xukumo qadiyatulacyaan ayaa lagu gaabinaya warkoo isgargeriyo wa min annaasi dadka waxaa ka mid a ah, culimmada waxaa ka mid a ah, manduul baa ka mid a qaala yidhi in kaana hadduu yahay ad rawaa mid wariyey aaabigu ad rawa saaabigu mid wariye oo soo raray hadduu yahay anahu nebigu qadaa wuxuu ku xukumay bilkafaarati wuxuu ku xukumay biliftaar buu ku xukumay haddii uu soo wariyo wa bishufcati lijaar buu ku xukumay wabishufcati qadaa bishufcati lijaar buu ku xukumay hadduu saas ku soo wariyo lam yudaca lama sheeganhayo way fiihi dhexdiisa alcumuum cumuum lama sheeganhayo haddii saxaabigu uu yihaahdo anahu qadaa bilkafaarati eh, biliftaar wa lijaar hadduu saa saxaabigu yihah lafdigaa uu isticmaala hadda alfaadda isticmaalaya laysku haya saxaabigu lafdigu isticmaalaya iska fiiri wey hadda wa ka hadlayo lannu saxaabigu alfaaddu isticmaalayo baa marka qaarkood nuxaada iyo xagga luqa alcarabiya macnaheeda laysku hayaawo marka hadba lafdiga uu isticmaalaan fiirinayna hadduu marka tusaale ahaan yihahdo anahu qadaa bilkafaarati biliftaar wa lijaar lam yudaca fiihi lcumuum cumuum la sheegan maayo midka wax cumuumo la sheeganaayo ma jiro bal wuxuu gooni ku ahaanayaa jusyadaas ciddaa la sheegay bas abuu gooni ku ahaanaya qadiyadaas gooni ku ahaanaya wain kaana hadduu yahay saxaabigu qad rawaa mid wariyey annahu nebigu qadaa wuu xukumay biana alkafaarata u fiirsa hadda waa biana alkafaara bian baa laysa an baa laysa biana alkafaarata ee maxaa la yihah fil iftaar bay ahaatay haddii la yidhaahdo hadalku hataa waa kala duwanaanaya soo ma jeedin macnu waa kala duwanaanaya بأنa الكفاaرaةa في الإفطاar ay kاaئnaة في كuل إفطاar ba macnaha meesh kasoo gooday markaa macni waa kala duwanaanahaya marka lafdiga saxaabigu isticmaala iska ilaali wo وin kaana qad rawى haduu yahay saxaabigu anahu saaabigu anahu nebigu qadaa anahu وin kaana saxaabiyu qad rawى haduu yahay anahu nebigu alayه sala slam qadaa mid xukumay بأna الكفاaraةa في الإفطاar bay ahaata wa بأna الshufcaةa liljaar bay u ahaata tuculliqa waxaa lagu dhegahaya oo la iska laalaadinaya bumuumihi ay bumuumi kalaamka laska lalaadinaya taculliqa waxaa lagu dhegaya lacuskanaya bumuumihi bumuumi kalaam kalaamkaasaa maxaa la cumuumnimo laga faa'iidaysanaya dacwa alcumuum baa marka meesha ka asaxaysa maxaa dhacay lianna dalika shiilaasha saa kuu fasira u fiirso sida cumuumka ugu jiro lianna dalika hadalkaa asaga ah oo qowlka saxaabi ka soo furay oo an uu isticmaalay bian uu ku yiri ee xikaayatun wuxuu xikaayoonaya oo kuu sheegaya qowlun qowl buu kuu xikaayoonaya meesha qowl baa ku jiro qowl baa ku jira fakanahu saaabi waa modaa qaala inuu yiri fakanahu saxabi waa modaa qaala inuu yidhi alkafaaratu qaaladaa waxaa dhici kartaa in nebiga loo celiyo waa dhici kartaa laakiin shiiraas kutubtiisa markaan fiirfiiriyey maxaa la yihahdaa inta badan iyo wadaadada wax akriyaba maaa la yihahda shiiraasi sharxiisa iyo maxaa la yihahdaa ma isan muusan muusan furfurin muusan sidaa muuga tegi marka nebiga in loo celiyana waa dhici kartaa saasaan ku fiicnaan lahay laakiin hadda sida siiqadu ku socoto saxaabigaa laga hadlayay marka saxaabiga hadalkiisi bay hadda saasay daahir ku tahay xikaayatu qowlin qowl muclan fakaanahu saxaabigu xadada qaala inuu yidhi alkafaaratu kafaaradu waxay ahaatay fi lifطaari bay ahaatay washufcatu waxay ahaatay weeye liljaari jaarkii u ahaatay ah, shufca jaar bay u ahaatay noocu rabo ahaaday Eh, sidoo kale alkafaaratu waay filiftaar bay ahaatay iftaarka noocu rabo ha ahaado noocu rabo ha ahaado marka waajib bay noqonaysaa kafaaradu fii eh, kuli muftirin lisawm jamaac iyo kayrkiis baa meesha ka soo boodaysa sidoo kale shufcada waxaa la yihahda jaar o dhan waa u sugan tahay ama shariik ha noqdo ama munaasik ha noqdo saasaa meesha kasoo boodayso macnahaas marka maadaama meesha qowl iyo qaala laga faa'iidaysan karo oo qowl laga faa'iidaysan karo waxaa weeye cumuum baa taa la sheegan karaa cumuum baa taa la sheegan karaa lakin midda hore may lama sheegan karo qadiya caana khaasa oo jusiya ayay ahayd qaala bacduhum culamada qaybo ka mid ah waxay dhaheen in ruwiya haddii la wariyo annahu nebigu alayh isalaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa yaqdi midku xukuma hadda u fiirsa maxaa la isticmaalaya anahu kaana kaana hadda la isticmaalaya iska ilaali hadda weerna la isticmaalaya cumuumka la sheegana waxaa weeye kaana weeye iska ilaali qaala bacdu waxay dhaheen in ruwiya haddii la weriye anahu nabigu alayh salatu wasalaam kaana wuxuu ahaa yaqdi mid ku xukuma yaqdi kaana wuxuu ahaa yaqdi mid ku xukuma saas kaana la isticmaala meesha tuculliqa waxaa lagu dhegahayaa bicumuumihi cumuum kaana lagu dhegahayaa lanno kaana maxay ku tustaa kaana waxay ku tusaa waa la isku hayaa kaana wadaaddaa waxay dhaheen imaamu nawowi uu ka mid yahay fiscilmuslim iyo ayru waxay dhaheen waxay kutusaysaa maratan weliba imaamu nawowi wuxuu yihi wlmukhtaaru cinda almuxaqiqiin min alusuuliyiin wahada aa imaam nawowi aad waxa ugu badan inuu ku yiraahdo kamaa yaquulu muxaqiquun kamaa yaquul wlmukhtaaru xataa la soco fii madhab shaaficiya markii la yirahdo wlmukhtaaru hadday yihaahdaan laysa min almadhab la soco cidda warkaa tiri baa iskale laysa min almadhab ma dhigi karti wlmukhtaaru Ah, sida la doortay madhabka hada bail sheekhu mukhtaarku cidda tiri buu gooni ku yahay ma dhaafo weligaa ku qaldan hadaad ku arda minhaajka meelahaas ku arda walmukhtaaru maxaa leeya mukhtaarku cidda wadatabay buu quseeya laakiin madhabka shuqul kuma leh ha qaldami weliga almuhim imaam nawowi wuxuu yidhi kaana waxay faa'iideyneysaa waxaa weeye mara bay faa'iideyneysaa sida muxaqiqiintu leeyihiin laakiin muxaqiintu say leeyihiin maaha sax sidaas ninka la yidhaahdo ibnu daqiiq alciid sharxu cinwaanka oo kale iyo muxaqiqiin usuul jamhuur wuxuu ka soo raraa inay kaana faa'iidaynaysa iyo nuxaada luqawiinta wuxuu ka soo raraa kaana inay faa'iidaynaysa fi lakar ah, ibnu daqiiq baa marka ibnu daqiiq cid baa ku galay limaada ibnu daqiiq cid waa mujtahid mutlaqa imaamu nawina hee waa murajix waxbuu kala rajaxay aqwaasha cid qabta imaamu nawi waa mujtahida ma jirto la soco shaaficina ma qabto cid kalena ma qabto laakiin ibnu daqiiq cid waa mujtahid banaan fadhiya oo maxaa la yidhaahdaa cilmigu garkiisa ka da'ahayo wey shil shuqul maaa la yidha hawsha u taala marka sida sheekh sam temi laftiisu saas sheegaa marka almuhim kaana waxaa saxiixa tadullu takraara akarow mare inay ku tuso mare way ku tusaa laakiin waa yartahay mare iyo laba iyo mar inay ku tuso waa yar waxaa badan inay inta badan takraar iyo soo noqnoqosho inay ku tuso way ka socona marka sidaa daraaddeed ba cumr loo sheeganaya maadaama kaana ay inta badan kutusa takraar ay kutusa ya cumr la sheeganaya kaana inta badan maxaa la yihahda waxaa weeye in badan bay kutusaa way saasa cumr loo sheegtay in ruwi haddii la wariya anahu kaana inuu nabigu alay sala slam yaqdi mid ku xukuma weye tuculliqa waxaa lagu xukumahayaa wey bicumuumi baa lagu dhegaayaa wey oo kaana cumr laga fayn liana dalika liana dalika oo ah lafdu kaana wey liana dalika oo kaana ah lidawaami ba usugnaatay soomati shiraaji wuxuu ku yidhi lidawaami joogta usugnaatay weeye fayaqtadii luuqatan weeye saas maaa wa bihi jazama alqaadi abubakr abubakr baqilaani sidaasa macnaha baa xoog badan saasaa xoog badan saasaa xoog badan lakin sida nawowi oo sax muslimka ku sheego macna sax maaha saxna waa laga xoog badany marka lidawaam bay inta badan usu dawaamkaasaa badan inaad tiraahda kaana mara ay tirahdo xadiisa waa ka buuxdaayo iyo saxaabadu isticmaalahayaan hal ficiloo mar dhacay bay waxay leeyihin kaana nabi sal l sl facala kada marka marka ayadaa qadiyadaasi gooda loo dhaqmaysaa wy oo markaa sidaa loola dhaqmaysa lakin inta badan kaana hadii la yihaahdo waxaa wey waa inay inta badan ay tahay w inta badan inay tahay wy tusaale ahaan nebigu alay sla mark salaada ka salaama naqsanahayo inuu labada dhinacba assalaamu calaykum u yihaahdo hada huwa maaa l dawaan wakaiir wy inuu maxaa la yihaahdo tilqaa weji isagao usii jeedaa markuu midigta bidx midigta u yihahdo assalaamu calaykum u yihaahdo tilqaa wejigu yihahdo assalaamu calaykum uu ku gaabsado hee waa qaliil iyo naadir iyo marar yar wey khaliil iyo mar yar wey ah, marka inaad sidii yarayd adugu aad badiso oo nebi maxamed ali siduu yaran jira adugu aad badiso siduu badan jirana aad yarayso sax maaho waa inaad waa macnaheed waxa wey sunadaadan fahmin wey sunadaadan fahmin inaad sunada fahamtay ayay ubaahan tahay ka socon lianna daalika buu yidhi oo kaana lidawaan bay u sugnaatay alaa tara miyadaan arkaynin shiraaj waa niqaashaya alaa tara miyadaan arkaynin asaa ugu garna masaladan alaa tara miyadaan arkaynin annahu yuqaalu in la yihahdo fulaan ninka fulaan la yihahdo hebel kaana yaqri dayf eh, dadku marti qaadi jiray kaana yaqri wuu soori jiray weye addayfa martidu soori jiray wey dhaqan lagu yaqaano ninka la oran jiray eh, xaatim aa'i maxaa lagu yaqaana inuu deeqsi ahaa maxaa la yiraa dadka soori jiray waxaa lagu yaqana nebi maxamed alayh salaatu wasalaam kaana asraca maxaa la ila alkhayri min riixa almursala nebi maxamed maxaa lagu yaqaana dhaqankiisa muxuu aha kaana asrac markahoshaasaa lagu yaqaana marka hawl lagu yaqaano wey hawl qofka lagu yaqaano weeye wa yasnacu almacruuf wanaaggana waa samayn jiray nebi maxamed alah sala slam maa lagu yaqaana warqa ibnu nofal markii loo keenay maay ku tiri khadiija markuu maay ku tiri waxaa leeya inuu wanaagga sameeyo waa sife lagu yaqaana soo maa marka kaana baa la isticmaalaya kaana yasnacu almacruuf wey wa qaala lahu tacaala alla wuxuu yidhi wa kaana ya'muru ahlahu bisalaa ha nabigaasaa la sheeg waxaa la yidhi wa kaana ya'muru he bisalaati marka kaana waa inay joogto ehelkiisa uu salaada amri jiray oo macruufka amri jiray oo salaada u kixin jiray oo amri jiray toosin jiray taa wey waraada waxaana lala doonay weeye waraada warka asaga waxaa lala doonay wakaana yamuru ahlahu bisalaa iyo maxaa lay kaana yakdi dayf iyo wayasnacu lmacruuf hawlahaaso dhan waxaa lala doonay weeye araada takraara soo noqnoqoshaa lala doonay hadal kalima soo noqnoqdo ficil soo noqnoqdo soo noqnoqdo qofka dhaqan u noqda weeye marka waa badatay wey marka wadaaddaa waxay sheegteen inay cumuum ku jiro maadaama in badan kaana soo noqnoqotay cumuum baa wadaaddaa ka yiri waa ku jiraa weeye laakiin cumuum ma ku jira mise kuma jiro maya wey cumuumsa ku jirin baa saxiixa wey inuusa cumuum ku jirin baa saxiixa wey laakiin badnaasho un laga qaadanaya ayib wa saxiix sida saxiixa waxaa weeye annahu laa farqa inuusan faadahu radinaya hawshiibu hadda kala rajaxaya amtii la yidhi iyo qadaa bilkafaarati eh, biliftaax iyo tii la yidhi eh, an la isticmaalay iyo kaanadii wixi dhan bur hadda inuu tafsiiliyo oo sharxo oo radiyo waiixu sida saxiixiyo waxaa weeye annahu laa farqa wax kala qaadida uma jirta kala duwanaasha uma jirto bayna an yakuuna inuu ahaado eh, hadalku iyo khabarku bilafdi an in la isticmaalo aw ayrihi iyo ayrki in la isticmaalo an in la yiraahdo sida hadda aan soo maraynay eh, alkafaaratu markii hadalku hadda uu soo sheegayey in kaana rawa anahu qadaa biana alkafaarata an in lagu wariyo iyo ayrka in lagu wariyo kala qaadid ma jiro waa isku mid bu ku yidhi lannahu maxaa yeelay qad yurwa qad yarwi inuu weriyaa la arkaa lafdata an inuu weriyaa la arkaa qofku wax ku weriyo fi qada oo qadiyad hal mar la xukumay inuu ku weriyo an inuu ku weriyo hee qadiyo iyo xukun hal mar la riday inuu yidhaahdo an isticmaala laga yaabaa oysan ahayn bimacnaa alkafaaratu iyo ashufcatu aysan ahayn waa dhici karta bimacnaa wuxuu la jeedaa alxukma in la xukumay fi qadiyo almaqdiyu fiiha dhexda la xukumay ayuu wuxuu u isticmaalay an buu isticmaalay waana qadiya hal mar la xukumay qadiya hal mar la riday oo la xukumay ayuu an u isticmaalay taa macnaheed waxaa weeye hadal macno ballaaran iyo qaala iyo qowl meesha kama dhiraandhirin kartid kama dhiraandhirin kartid an maxaa yeeley qad yunu qad yarwi inuu weriyaa la arkaa saxaabiga iyo qofka wax warinaya lafdata an inuu weriyo fi lqadaa'i ee adiyad cayni oo hal mar la riday weeye bimacnaa alxukma fi qadiyati qadiyad iyo daato mar la xukumay almaqdiyu fiiha dhexdeeda la xukumay inuu aan u marka cumuum laga faa'idaysan karee ku baraarugbu ku leeyahay walaa yqtadi mana keensanahayo wy alxukma fii ayriha walaa yqtadi mana keensana warkaas u dalbo oo keensan maayo alxukma fii ayriha iyada ayrkeed in ayadii la haleelsiyo cumuuman ka faaidsanaya ma keensanayo warkaa isagaa wey walaa fara sidoo kale waxaan aan u dhexaynin oo waxba la kala qaadan aydan ku noqonaya bayna an yaquula inuu yidhaahdo kaana wuu ahaa iyo wa bayna ayrihi kaana hadduu isticmaalo iyo lafdi kale hadduu isticmaalo ayadaa la kala qaadi maayo kaana uma faa'idaynaysa wey liannahu maxaa yeelay wa in haba keensado atakraara noqnoqosho haba keensadee ilaa annahu amar iyo shaniye yejuusu waxaa bannaan an yakuuna takraaru noqnoqoshadu inay ahaato calaa sifatin makhsuusatin sifa gooni ah ina lagu soo noqnoqday sifa gooni ah oo la bardhabay inay taho gooni ah inay tahay baa laga yaaba laakiin sifaadkao dhan aysan wadahayn baa laga yaabaa markiis waa iska cadi ifadaasoo laa yushaarikuhaa sifadaasoo laa yushaarikuhaa uusan la wadaagaynin fiihi takraarka weeye saa'iru sifaat wey sifaatka kale isan la wadaag baqiyatu sifaat isan la wadaagayn ah, sifadaasoo laa yushaarikuhaa uusan la wadaagayn fiihi takraarka saa'iru sifaat sifaat kale lama wadaagayo bimacnaa waxaa weeye nebi maxamed alay salaam marka lagu leeyahay kaana lagu leeyahay ama qofku kaana la isticmaalayo waxaa laga yaaba kaanadu inay ku timid hal sifo iyo hal nooc inay ku timid laakiin sifaadka kaloo dhan aysan la wadaagin marka ma dhihi kartid sifaadka kaloo dhan baan ku camli maayo ma dhihi kartid waxaa lagu leey war sifadan noqnoqoshadaano kaana waxaa loo isticmaalay hal sifo iyo hal qadiyo oo soo noqnoqotay tusaale gaaba waxaa laga yaaba in lagu yihahda jaar waxaa lagu yihi tusaalahaan kaana yaqdi nebiga calayh salaatu wasalaam maxaa la yihaha shufcata lijaar baa layihi tusaale ahaan kaana nebiyu sal alay slam yaqdi shufcata lijaar waxaa waxaa tihi kaanadan waxay kutusaysaa jaar walba in loo xukumo hee shufco loo xukumo waxaa lagu dhihi maya waad qaldantay maxaa dhacay waxaa laga yaaba oo dhici karta qadiyadan jaarkan mar walba loo xukumayo lagu leeyahay waxbaa loo xukumay inuu ahaa jaar sifo wato oo muxuu ahaa jaar mulaasiqa ama jaar maxaa la yidhaha mushaariga kaabasa inu jaar mushaariga bimacnaa nebi maxamed wuxuu xukumi jiray he jaar mushaariga oo labaatan soddon konton waxu xukumay wy jaarbu hadda waxu xukumay muxuu ahaa mushta mushtarak buu la lahaa mid kalo haddana xukumay mushtarak buu ahaa haddana mid kalo mushtarak buu xukumay aduguna waxaa rabtaa munaasiq inay meesha kusoo riixdo kusoo dejiso waxaa lagu yaha lagaadii sifa mushtaraga ma haysaa mise ma hayse ma hayo wey lagaa diido marka soo warkaa war la fahmay ma aha marka sifada way waxa lagu dhegaayo sifada waa inaad la socotaan lannahu maxaa yh wain iqtada takraara haba keensadaba ilaa anahu amar yashaan waxaa weeye yejuus waxaa bannaan weeye an yakuuna takraaru noqnoqoshadu inay ato calaa sifatin maqsuusa oo maxaa leeya jaarkaas hadda la sheegaayo sifa gooniyo shariig u ahaa duuna jaari mulaasiq inu ahaa baa laga yaaba mulaasiq inu ahaa baa laga yaaba howlaas o dhan baa dhici kar marka hadday laga yaaba hadday tur ixtimaalaad yimaadaanna cumuum meesha ma jira isaga tag weeye ayb lannahu yejuusu maxaa dhacay an yakuuna takraaru calaa sifati maqsuusa laa yushaarikuhaa uusan sifadaa la wadaagaynin fiihi takraarkaas weeye saa'iru sifaat sifaatko kaleo lama wadaagahayaan wey shuqulna kumala weeye oo waa ka duwan yihiin wakadaalika waxaan ayaguna cumuum aan meesha laga faa'iidaysan cumuum usan shuqul ku lahayn weeye oo cumuum ayaguna aan shuqul ku lahayn almujmalu min alqowl qowlka mujmalkaa wey qowlka duuduuban oo mujmalkaa asagana lama sheegan karo cumuum weeye qowlkaasoo almuftaqiri u baahan weeye u xaajiq iyo dan qaba ilaa idmaari in wax la qariyo idmaar in wax la qadaro meesha wax la geliyo in wax la idmaaro oo la qadaro ileh lafdigaasaa meesha ku jira ayuu u baahan yahay wey laa yudacaa lama sheegta buu ku yidhi fii idmaarihi shaygiisa la qariyo meesha ku qarsoon alcumuumu caamnimo lama sheegta mar hadduu meesha waxbaa ku jira tiri shaygaa meesha ku qadaran oo lafdiga ama macnaha ah cumuum lama sheegta laa yudaca mudmaraat wlmacaani alcumuum inamaa yudaca cumuum he annutqu aahir sheekh la soco weligaa qalbigaa isaga baxe inamaa yudaca cumuum he annudq daahir hadal lagu hadlay oo banaanka yaalla ayaa la sheegtaa cumuum laakiin hadal meesha lagu qadaray iyo macno meesha laga fahmay cumuum lama sheegta way iska ilaali way kadalika almujmal hadalka duudmujmal midka duuduuban min alqowli ah almuftaqiri oo u baahan weeye ilaa idmaari in wax lagu qadaro laa yudaca lama sheegto fii idmaarihi midkiisa la qarinayo meesha lagu qadarayo lama sheegto alcumuumu caamnimo lama sheegto laa yuxkum cala alqowli madkuur bicumuumi wa shumuuli lama sheegto way iska ilaali way wadalika tusaale ku cadaani milu qowli caza wajal oo kale wey alxaju ashhur macluumaat xajku waaa bilo maaa la la yaqaano wey hataa alxaju ashhur macluumaat haddaad tiraahdo hadda xajku bilo ma aha tafsiirka o marka kuusoo bogata alxaju ashhur macluumaat marki lagu yihahdo xajku bilo maaha xajku waa acmaal la qabto meelo amaakin la tago acmaal gooniya acmaal gooniya amaakin gooniya hawl maqsuusa ku awey ah marka xajku bilo ma aha wey warkaa iska garanaysaa fainahu yaftaqiru wuxuu u baahan yahay alxaju ashhur macluumaat wuxuu u baahan yahay ilaa idmaarin wax in lasoo qadaro hadal in lasoo qadar u baahan yahay fabacduhum qaarkood marka shaaficida weeye yudmiru wuxuu qadarayaa waqtu ixraami اxaji ashhur macluumaat buu ku leeyahay shaafici waxay ku leeyihiin waqtu ixraami اxaji ashhur macluumaat wey waqtiga xajka la xarmado waxaa weeye waa bilo gooniyo laysla yaqaano wey ixraam lasoo qadaraya wa bacduhum waa xanaafte yudmiru wuxuu qadarayaa weeye waqtu afcaali اxaji ashhur macluumaat buu ku leeyahay wey kana muxuu soo qadaray afcaal buu soo qadaray wey ma dhihi kartaa intaad timaada adugu kurti waan wada qadarahaya maxaa laya waqti ixraamna waa qadarahaya waqtiafcaalna waa qadarahaya dhammaan cumuum baa oo ka dhalinaya ma ohan kartaa maya way laa yajuusu laa yajuusu hal mid baad soo qadaraysaa kan baad ku xalfadaysaa lakin gurti waan sheeganaya lagaa yeeli mayo limaada shayga meesha la idmaanahayo laysa lahu lcumuum weye shay nudqi oo lagu hadlay meesha ma yaale adaa wax soo qadaray waxaad soo qadaraysana la maxaa lay laa yudaca lcumuum wey cumuumka hadal lagu hadlo nudqiga daahira bes baa laga rabaa shihaas wuxuu ku yiri u fiirsa marka falxamul calayhima labadaba in lagu ambaaro alayhima labada maada waqt اxraam iyo waqt afcaal in labadaba aad ku xambaarto laa yajuusu ma banaani hawsha ayada kaana asixi mayso hawsha ayada ma asixayso mana banaani bal yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa buyi calaa maa yadullu wuxuu kutusahayo addaliilu daliilkii xujada gorta waxay kutusayso calaa anahu asaga yuraadu in lala doonayo bihi asaga in lala doonayo adilada markaad fiiriso nusuusta kale markaad fiiriso macaanida kelimaadka markaad fiiriso wixii daliil uu ku tusa in meeshaan lala doonayo kaasaad qadaraysaa bas wax kalena u bixi mayso laakiin cumuum baan sheeganaya wax walbaan ku ambaaraya mayo lagaa yeeli maayo hadday cumuum lagu wada xambaari karo shaafici laftisaa ku xambaari lahaa abu xaniifa ku xambaari lahaa mid waliba meel gooniya inuu ku dhaga waxaa keentay hawshaan cumuum loo sheegan kara laakiin nin walba intuu wax fiirfiiriyey oo adilada fiiriyey iyo luqa alcarabi macnaha intuu fiiriyey ayuu weliba adilada xoog badan ayuu wax qadaray wey marka haddii cumuum jirwadaadaasa kaaga hormari laha marka lagaa yeeli maayo laakiin yaa ku garle waxaa ku garle walcilmu cind allah sida fiicanoo nusuusta kutusayso shaaficiyada imam shaafici ku garlow lannahu adilada kale maxaa le faman farada fiihina alxaja fiihina iyo alashhur baa loo jeedaa soo ma jeedi faman farada fiihina iyo fi lxaj laasimiye oo xarmada hee biraha ayagaa wey afcaal meeda afcaal lama haya abu xanifa waa la dardaaray bal iska marka aayaadkao dhan baa la rabaa macnahoo dhan baa la rabaa ayado dhan baa macnaheeda in aad kelmi gooni ka soo dafto ma soconaysa w alfaado dhan baa rabaa inaad isku fasirto bal yuxmal waxaa lagu xambaaraya calaa maa yadulu wuxuu ku tahay addaliilu kutusaayo xujadii goorta kutusayso calaa annahu yuraadu bihi isaga in lala doonayo kaa lala doonayo baad ku xambaaraysaa w liana alcumuuma u fiirsa shiraaj wuxuu ku yidhi liana alcumuuma waxay tahay daliilkii xujada waxaa way aan daliisanayno hawsha u diidnay لأن الcmuum caamimadu min صiفaat النطqi waa hadalka baa صifaadkiisa ka mi hadal markii la hadlo yaa waxaad leedaha hada الكalaam waa kalaam khaaصa hada الكalaam waa kalaam caam waad ohanaysaa nuطqiga la hadlay wey waxaa laga dhaliandhirinahaya ama laga fahmaya ama laga qaadanaya صifaة maxaa le cumuum baa laga qaadanaya صifaة الkhusuuص صifaة الmujmal halkaasay ka dhalanaysaa lakin waxaan ba lagu hadlin inaad cumuum baan ka dhalinaya laa yajuusu لأna الcumuuma caamimadu min صifaat النطqi waxyaalaha lagu hadlo sidaa daraaddeed kutub usulfid waxaa ku qoran alcumuumu min cawaarid alfaad laa min cawaarid macaani cumuumku waxaa weeye waa cawaarid alfaad alfaadda wax ku soo oo ku yimaada wey waa cudur iyo sifooyin iyo tilmaamo ku yimaada alfaadda iyo weeraha lagu hadlay wey lahe maxaa la yidhaahdaa macaani macaanida cumuum lagama qaato macaanida cumuum lagama qaato wey lakin waxaa cumuumka laga qaataa alalfaad kelimaadka waataana soo hormarnay kelimaadka cumuumka laga qaadanayo shiiraadka kusoo hormariyey halkaa ugu noqon oo falaa yajuusu ma banaana dacwaahu dacwa alcumuum ma banaana fi lmacaani macaanida cumuum sheegtama laa yajuusu shiraad si fican maanta u kala dhibiyo falaa yajuusu ma banaana dacwaahu dacwa alcumuum ma banaana weeye fi lmacaani macaanida inaad tiraahdo cumuum baa ku jira lagaa yeeli maayo oo macaanida maxaa ka mida idmaarkaa ka mida wey wax aad qadarayso waa macno wey macnaha inaad tiraado waa caam waa guda ballaaran yahana lagaa diid weye marka macaani cumuum lagama faa'iidaysta wey laytow shiraasi kitaabkiisana hadduu si caadi u sharxi lahaa oo furfuri lahaa oo qawluhu oo odhan lahaa oo keladoo daba istaagi lahaa oo kala dhigdhigi lahaa kitaab loo dhigo lama heer saro aan lahaw laakiin kitaab iska badow oo maxaa la yidhaha kalaawi cali uu ku sharxay oo shuqul isku lahayn baa la yiri wey daay hawshaasaa la yiri wey wa calaa haada midda ayada ah oo macaanida inaan maxaa la yidhi waxyaalaha la qadarcum inaan laga faa'iidaysanaynin ee man jacala qofkii yeelay qowluhu sala allah alay sl nabiga qowlkiisa laa salaata lijaari lmasjidi ilaa fi lmasjid maxaa la yidhaha laa salaata ljaari masjid ila fi masjid walaa nikaaxa nikaax ma jiriyo guur ilaa biwaliyin walaa uxilu masjida ljunubin walaa lxaa'idin warufica alqalamu can alaain wamaa ashbahu kuwaas wuxuu shabahaa mujmalan buu ka dhigay hadalka halkaasu dhaca soo ma jir mafcuulkii labaado jacala halkaasu dhacay calaa haada man jacala qowlahu sala اllahu alayh wasalam mujmalan ka dhigay wamaa ashbahu halkaas buu dhacaya mafcuulkii labaad jacalow marka macnaheedu maxaa weeye xadiisan hadda uu sheegay laa salaata laa nikaaxa laa uxilu rufica alqalamu axaadiistanoo dhan waxaa la qadaraawe waxbaa la qadaraawe haddii marka la waxbaa la qadaraya cumuum lama sheegan karo wax cumuumoo ka faa'iidaysan karta ma jirto laakiin cumuumka dhinac kalead ka faa'iidaysan kartaa oo ah nakira fii siyaaqi nafyi oo ah laa salaata laa nikaaxa dhinacaas cumuum ka faa'iidaysanaysaa laakiin waxa la qadaraya tusaala hadii la yidhaha laa salaata lijaarin ay laa salaata saxiixa miyaan dhahnaa mise laa salaata alkaamila miyaan dhahnaa mise laa salaat salaad ma dhicin soomanaan soo marin qawaacid soomanaan soo marin maxaan qadaraynaa waxbaa la qadarayaa marka cumuuma sheegan kartidu cumuum meeshaa ma yaallow laakiin dhinac kale u wareego waxaad tidhahdaa laa salaata nakira fii siyaaqi nafyi weeyo halkaasaan cumuum ka faaidsanaya nin usuuliyaana anugu wax qadira qadirahay weli soo ordina baab kalaan ku daaqahayaa halkaa u dhac haye laa nikaaxa nikaax maxaan qadarnaa nikaax saxiixa nikaax maxaa la yidhaahdaa iisheeg kii sharciga miya nikaax ma dhicin miya miya miya waxbaan qadarayna ayadana marka maadaama e, wax la qadaraya iyadaan cumuum loo sheegan karo laakiin dhinac kalaan u wareeg waxaan dhihi he laa nikaaxa ilaa biweliyin ee nikaaxa sharcigu la yaqaana wey marka guur ma dhicin weeye nakira fi siyaqi nafsi baan ka dharaandiranaya warkaygu waa cadyahaw walaa uxilla ayadana maxaa la yidhaahdaa walaa uxilla walaa uxilla ayadana waxbaa la qadar lannu walaa uxilla laa uxila masjida ljunbi walaa lxaa'iطin maaa iyadana waxyaalaha taxriimku wuxuu ku tacaluqa usulfiqiga waan malaynaya inaan markaan soo maraynay usul min usulka ina ishaara u malaynaya taxriimku waxyaalahu ku dhaca waxaa weeye waa afcaasha la dawaad haddii la islaamtan waa xaaraan ama beriiskan waa xaaraan hadda beriiska xaaraan muuqata laakiin aklulberiis baa xaaraanow waa inaad fahamto aklulberiis baa xaaraane he maxaa la yidhaha aklul urs ba xaaraan eh, maxaa la beriiska xaaraan beriisku waa iska daato marka hadda middaan lafta waxbaa la qadarahaya marka muxuu noqonayaa laa uxilu maxaa la yiraahda eh, eh, juluusa laa uxilu juluusa almasjida e laa uxilu juluus juluus weeye iyo tasaruf iyo seexasho iyo waxaasoo dhan weeye almasjida lijunub walaa lixaydin wey hawsha ayadaa xadiistan haddee xadiistan xadiiska hore laa salaata lijaari maxaa la yidhi xadiiska koowaad laa salaata lijaari masjid asagu maxaa la yidhi inuu daciif yahay ayaa xoog badan wey midka labaad oo laa nikaaxa gooni inuu saxiix kaas waa saxiix taas saxiix xog badan waa saxiix eh, cilal waa jira lakin waa ah, saxiix kan eh, saddexaad oo laa uxilu lmasjid lijun walaa liha xadan inuu maxaa leeyahay wadaaddo taxsiinay waa jiraan laakiin inuu daciif yahay baa xoog badan wadaaddo taxsiinay waa jiraan rufaca alqalamu asaguna waxaa leeyahay waa saxiix weeye laakiin waxaa laysku hayaa qaabka uu ku maxaa la yihi alfaada alfaadiisa qaybo ka mida ah, ayaa la daciifinaya lakin asaguna inuu saxiix yahay ayaa maxaa la yidhi saxiix saxaabo kala badan kala duwan ayuu isaguna ka yimid almuhim waa sidaas oo xagga eh, wadaadka sadiiq qumari oo kitaabkan xadiisa takhriijiyey qofkii raba haugu noqdo ama kutubta xadiiska waa ka fiirwo almuhim eh, xadiisa marka kuwa sugan kuwa sugnaynba waa leeyihiin hadda marka maxaa ka soo booday walaa uxilu lmasjida waxaa yaro ka soo booday taxriimka wuxuu ku tacaluqayaa tasarufaadka iyo afcaasha iyo waxa dhacahayo wey ama hurda ha noqoto ama seexasho ha noqoto ama fariisad ha noqoto ama dhexistaag ha noqote dadka junubka inay masaajidka galaan dukuul maxaa la yihahda junub walxaa'id wey wax masaajidka loo diiday laakiin haddii dhinac kale loo eego masalada fiq ahaan loo fiiriyo dadka qofka junubka iyo qofka xaa'idka masaajidka geli kara mise ma geli karo dee fuqahadu waa isku hayaan waad ogtihiin dee fuqahadu waa isku hayaan qolo ogol iyo qolaan ogolaynba waa leeyihiin weeye laakiin alfaada haddii qof haweeneyda xaaidada ah haddaysan talawus iyo dhiig inuu masaajka uga fanina aysan ka baqaynin ootee qof maxaa layiha tacdaraya ay tahay masaajka inay geli karto huwa raajix wey qofka junubkaana warkiisaba isaga min baab awla min baab awla marka hawshaa waxbaa la qadaraya waad ujeedaa wey marka waxbaa la qadaray qadar hadii la qadaray cumur lama sheegan karo sidoo kale rufaca alqalamu can halaad maxaa la rafciya ayana la isku hayaa maxaa la rafciyey ma ismigii baa la rafciyey ma xukunki baa la rafciyey ayana dood baa ka taagan wey ayana dood baa ka taagan maxaa la qadara rufica alqalam can alaaث ee eh, can اlism miyaa laga rafciyey mise can ilxukm miyaa laga rafciyey ah, yana waa laisku hayaa wamaa ashbaha dalika mujmalan buu ka dhigahaya laakin mujmal in laga dhigo laysa bisaxiix mujmal in laga dhigo nusuusta iyada laysa bisaxiix wey laysa bisaxiix wuxuu ku yidhi wamaa ashbaha dalika mujmalan manaca waa diidahayaa weeye man dacaa qofkii sheegtay alcumuuma fiih howlahan cumuum qofkii u sheegtay waa diidaye maa dukira min alxadiis in cumuum la sheegto qofkii mujmal ka dhigay xadiisan in cumuum la sheegto waa diidahaya waa marki wax la qadirahaya de la soco lakin dhinac kale marki loo dhigo mayo taa wax laga hadlaayo mayo ayb liannahu maxaa yeelay yajcalu wuxuu ka dhigahayaa almuraada ujeeddada macnan buu ka dhigahaya oo hayra madkuur macnahaan la sheegay hadda meesha lagu sheegay macno aan ahayn bu maxaa la yirahda yuu leeyahay baa meesha ku jiro hadda macnihii la sheego laa salaata lijaari masjid waxaa weeye macno aan ahayn baa meesha ku qadaran baa laleeyahay oo macnaha muxuu yahay maaa saxatu salaa iyo kamaalu maaa laya salaa iyo hawlaa meesha ku qadaran baa laleeyahay liannahu yajcalu maanic wuxuu yeelaya midka wax manciyo wuxuu yeelaya yajcal wuxuu yeelaya almuraada ujeeddadii danta macna muu yeelaya oo hayra madkuuri macni la sheegay anayn buu meesha ku qadaraya wayajuusu waxaana bannaan an yuriida inuu doono mutakalimku qofku markuu xadiistan ku hadlahaya ama qofkaad ilaa salaata markuu yidhi mutakalimku nebiga alayh isalaatu wasalaam ah an yuriida inuu doono shay buu doonaya duuna shay ashyaada badan oo meesha ku qadaran mid ka mida inuu doonay ayaa laga yaaba kuwa kale uusan doonayn marka haddii uusan mid ka mida laga yaaba inuu doonaya kuwa kale uusan doonayn adigu inaad tira cumuum baan ka wada qadaraya wax dhan baan ka wada xambaaraya hadda mutakalimka wuxuusan doonayn baad meesha ka ratibtay wuxuusan dhihin baad tiri wuu yiri macno ballaaran baad ka dhalisay w hawshan alaysa bisaxiix hawshan bisaxiix wayajuus waxaa bannaan an yuriida shaya mutakalimku inuu doonaya shay inuu doonayo duuna shay shay kan inuu doonayo falaa yajuus marka ma bannaana dacwa alcumuumi fiihi hadalladan ayadaa iyo macnahan kayrulmadkuurka oo meesha la qadarahayo inaad cumuum sheegato macnaha la qadaraya inaad macno aad tiraad cumuum baan ka dhalinaya laa yajuus ma bannaan lagaana yeeli maayo min alfuqahaa fuqahada waxaa ka mida manduul baa ka mida qaala yidhi yuxmalu waxaa lagu xambaari fii mili haada shaygan madkuurka waxaa lagu xambaarayaa cala alcumuum caamnimaa lagu xambaarayaa fii kulli maa yaxtamilu wax kastay suurtakal ka tahay waa lagu xambaaraya dhammaan waxay dhaheen hadalkaa meesha laga qadaraayo macno kasta oo laga fahmi karo ku xambaaraynaa oo maxaad casaa u yeesheen liannahu acamu faa'idatan saasaa noo faa'iida badan bay dheh inagu faa'idaan raadinaynaa xukun baan raadinaynaa ah, faa'idaan raadinaynaa axkaam baan raadinaynaa annahu maxaa fuqahada maxay yidhahdeen mataqaan fuqahaya waxaa ka cararay xukun in la dhaliyo usuuliyiinna maxaa ka cararay lafdiga macnaha u dhalinaya lafdiga lafdi alfaada usuuliyiin maxay ku wareereen oo raadinayo shaqadooda noqotay allafd lafdiga muxuu faa'iideynaya fuqahada maxay raadinayaan alxukmu xukun maxaa laga qaadan karaa marka qolob baabay qolob meel bay he qolob meel bay u socotaa fuqahada marka waxay dhahen war xaanaga noo fiican in maxaa leeyahay lafdigan meesha wax alla macno walba lagu qadaro lagu socodsiiyo oo maxaa saa u leedahay liannu axkaam badan baan ka dhalinaynaa markaasu laakiin usuuliyiintu hadday yidhaahdaan maya hal xukun baa laga dhalinayaa hadda usuuliyiintii hadalkii waa koobeen axkaam badanoo fuqaha meesha ka ratibi lahay diido yaa ku garla marka wey usuuliyiin baa ku garla limaada an hadda waxaa laysku hayaa dalaalaat alfaad yaa laysku hayaa fiqiguna wuxuu ku dhisan yahay he cala lusuul buu ku dhisan yahay marka usuuliyiin baa ku garla wey marka warkaa fuqahada ay sheegeen ma xoog badno weeye min afuqaha fuqahada waxa ka mid a ah, man duul baa ka mid a ah, qaala yuxmalu waa lagu xambaari fii mila haada hadalkan muqadarka oo laysku hayo cala cumuum baa lagu ambaari fi kuli maa yaxtamiluhu wax kastoo suurtagalkaa ah dhammaan waan ku ambaaranaabay dhe lnahu camu faaiidatan isaga faaiid badan faaiidsa aad guda balaaranoo waaa leeya ijmaal hadduusan mar jirin faaidaa saas ku ambaarayna wa minhum fuqahada waxaa ka mida manjul baa ka mida yaxmilu ku ambaaraya cala lxukmi xukunku ambaaraya meeshaan muxuu ka wadaa meeshaan xoogaa qumuud baa ku jira iska ilaaliya cala alxukmi mukhtalafu fiihi buu xukunka laysku khilaafaa maxaa la yihah baan ku ambaarayna maxaa laga wadaa tusaale ahaan oo kale markii la yidhi rufica alqalamu can alaaث waxaa la isku hayaa ma xukunkaa waxaa la rafciyey mise waa imiga raggan marka waxay wataan waxay rabaan inay ku yidhaahdaan ismi isaga meesha maba yaallaba tuur ijmaac meesha ma yaallo qof naasiya iyo ilmo caruura iyo qof waalan ismi ma yaallo waxaa la isku haya waa xukunkii waxay ka dhashay wey marka xukunkan ku xambaaraynaa bay saasay wataan saasay wataan weye marar kale markaad fiiriso shiiraasida qaabka wax u dhigaayo waxaad mooda inay guud ahaan ula wada jiraan waa dhici kartaa laakiin xoog muud baa ku jira iska fiiriya min waxaa ka mida man duul baa ka mida yaxmilu ku xambaaraya shayga muqadarka wey yaxmiluhu muqadarkaad ku celinaysa cala alxukmi xukunka waxaa wada almukhtalafi fiihi laysku khilaafay xukunka laysku khilaafay oo li war shaygan xukunka miyaa loola jeeda shaygan la qadaraya ma xukunkaa loola jeedaa mise ismigaa loola jeedaa xukun ku xambaaraynaa waan ku xambaarayna لأنa maa siwaahu oo wixii ka soo haray لأنa maa siwaahu xukunka wixii ka soo haray oo muxuu ahaa tusaaleaan ismigu ahaa ismiga dembigu ahaa macluumun waa mid la iska garanayo bilijmaac ijmac baa lagu garanaya inaan ismi ilmo caruura iyo qof waalan iyo qof naasiya iyo qof hurda oo galgashay wuxuu jebiye aan maxaa le ismi usan ka ratimaynin waa macluum bilijmac bay dhaheen laakiin xukun ma ka dhalanaya qof hurda wuxuu jebiyey hee qof isilmaansan wuxuu haleeyey ilma caruura wuxuu haleeyey qof waala wuxuu haleeyey xukun ka dhalanaya halkaas nuculaynaa taa laakiin waxaad moodaa inaysan xoog badnayn alcilm cind allah taa ma xoog badna lianna waxaa weeye qofkan waalan wuxuu haleeyey ilmaha carruurta wuxuu haleeyey waxaa weeye waa loo qabsanaya xukunkuna waa ka dhalanaya sababta maxaa weeye waxaan axkaam wadciya waxaa weeye axkaam wadciyana waxay ku xiran tahay asbaabteeda markii la helo waa ka dhalanaysaa adigu haddaad bakeeri jeliso ama mobayl jeliso qofka mobil haddii la jebiyo qofka jebiyey ma waalanya mise waa fayowya annaga hawl noo taalmaa lakin mobilka in way muhiimaddu marka soo lama garan mobilka in la dayndhaba way muhiimaddu laakiin kii jebiyey ma waalna mise ma fayooba oo maxaa kaa galay hawl kuu taalmo maba aho mobilka la jebiyey maxaa la yihahda lama dhabaal iska rabaawo marka waa minhu waxaa ka mid man yaxmilu cala alxukm almukhtalafi fiihi xukunka la isku khilaafay baan ku xambaaraynaa wey ee cala almudmar muqtada halkan hadda saciid xaashi wuxuu leeyahay muqtada iyo muqtadi baa jira muqtadi maxaa weeye oo la kasriyo muqtadi layadaadka loo sigo waa hadalka meesha ku yaala oo wax ka xadfan yihin o rabo wax in loo soo qadaro hada huwa muqtadi muqtadana muxuu yahay bifatxi daad muxuu yahay waa hadalka lasoo qadarayo oon keenayno tusaale ahaan hadalka hadda imaamu shaafici iyo maaa aayadda qranka lasoo qadaray maxaa waqt اlixraam hada huwa muqtada waqt afcaal hada huwa muqtada aayadda quraanka aajashmacduan maxay noqonaysaa huwa muqtadi ah, marka sidaa daraadee kutub usulfi maxaad ku arkaysaa dalaalat muqtadi baad ku arkaysaa dalaalat muqtada dalaalat qada baad arkaysaa marka weligaa iskale dalaalad muqtadi muqtada adarsa waa inu kala fahanto marka cumuumka xagee ku jira ma muqtadi buu ku jira mise muqtadaa buu ku jira fadxi daar mise bikasri buu ku jira labada waa la isku haya xataa laakiin waxaa xoog badan maxaa la yihahdaa bifatxi daad in la yihao mubtada kan la qadaray la keenaayo ayaa cumuumka ku jira mise kuma jira kaasaa dooda ku taagan tahay aan ka socon wa minhu man yaxmilu cala xukmi almukhtalafi fiihi xogga la isku khilaafay ayaan ku xambaaraynaa bay dhaheen oo muqtadaha ayaan ku xambaaraynaa lianna maa siwa wixii asaga ka soo haray macluum bilijmac wa hada kullu khata bukirshiraasi warka asaga ay soo daldaleen e kullu khata wey warka isaga maanaan yeelin wey warka isaga maanaan yeelin warka ma soconayo wa hada kullu khata wey limaa bayannaahu wixii aan caddaynay min ana alxamla xambaaridu cala ljamiici dhammaan wuxuu macnaha muqtadaa wuxuu keensanayay oo shayga la qadar wuxuu keensanayo lagu xambaare la yidhi laa yajuusu baan nidhi hada kulluhu khaطأ buu ku yidhi hada kulluhu waxaan soo sheeg min alqowl bidacwa alcumum muطlaqan la sheegto wa min alqowl bixamli cala almudmari mukhtalif fihi waxaasoo dhan la sheegtay wey Ah, warkaasoo dhan wuxuu yidhi waa khaa limaa bayana waxaan caddaynay min ana alxamla ku xambaarida cala aljamiic dhammaan lagu wada xambaaro laa yajuus ma banaana maxaa dhacay walaysa hunaaka halkaa ma ahnin lafdun lafdi iyo kelimad iyo nudqi ma ahnin yaktadii keensanaya alcumum cumum keensanaya meesha ma ahnin maxaad ku xambaaraysaa markow macnaha u soo qadarto xogxogayso miyaad cumum ka dhalinaysa waa la diiday walaa yajuusu ma banaana xamlu xamla muqtadaa ma banaana in lagu xambaaro calaa mawdici alkhilaafi mawdic khilaafka in lagu xambaaro oo xukunka ah xukunka laisku hay lagu soo sheegay wa minhu man yaxmiluhu cala xukm mukhtalif fiiri walaa yajuusu xamluhu xala muqtada in lagu xambaaro oo lagu fariisiiyo cala mawdic khilaaf mawdic khilaafka laisku hayey baanu ku fariisinaynaa midka lagu ijmaacana waa ka leexinaynaa la yeeli mayno warka waa diidnayn maxaa dhacod saa u diidee lianna ixtimaalahu damiirka meesha la qadarayo muqtadaha bifatxi daar lianna ixtimaalahu muqtadaa ixtimaalku ixtimaal suurtagal ka tahay limawdic اkhilaafi booska khilaafka waligayrihi oo booska la isku waafaqay ahee waaxidun hal mid wey war booska aad leedahay waa la khilaafay ood leedahay muqtadagan ku fariisinaya keligeen ku gooniyeelaya iyo meesha aad leedahay waa la isku waafaqsanya isku sibu u ixtimaalaa shaygan waa ixtimaala in xukunkii loola jeedo rufica alqalm in loola jeedo ismigii baa laga kor yeelay xukunkii baa loo korya laba isib ixtimaalaba haddaad tirado ismiga waa ijmac haddaad tiraahdo waxaan ku leenahay in asiga loo lijaaba dhici kartaba nafsi in loo lijaaba dhici kartaba nadaci nafsuhu marka meelna uma dhaqaaqi kartid woy meelna hee ma aadi kartid woy falaa yajuusu marka ma banaano weeye taksiisuhu muqtadaagii iyo damiirkii laqadara in lagu khaas yeelo limawdici اlkhilaaf meesha laysku haybasan ku khaas yeelana ku gooniya in la yiro la sheegto laa yajuus biyo limaada cidda kula doodaysa waxay ku leedaha midkaan isku ijmacnay laftiisa in loola jeedo kan kale loolaba jeedin baa dhici kartaba marka waa garateen bay la taha marka maadaama ay doodu taagan tahay waxaa weye meel gooni lagu khaas yeeli maayo sidaas markii shiraasi maray hada huwa صaxiix weye jazahu اllahu khayr hada wabilahi towfiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed wعalى alihi وaصxaabihi ajmaciin